بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد intayna casharka bilaabin wadaad baa ka soo dacwooday kun laba boqol siddeetan iyo sideed xadiidka ahaa <clears throat> lafdiga ah qaala man kuntu adunnu bihi falam akun adunnu bika ee wuxuuhi waa igu istaagay xooguu waxaad moodaa lafdigu way daba go-an yahan laakiin ama mubtadaad u qadari ama khabar baad u qadari xadhiba ma laha <clears throat> man kuntu adunnu bihi kaiirun ama mawjuudun baad u qadari ayib ama kaiirun man kuntu adunnu bihi ila munaafiqiin iyo fajaraad joogteen man duul kuntu ana adunnu mid u maleeya bihi xumahaas iyo in haween ajaanibala la soconhaya kaiiru waa fara badan yahay adduunkana waa laga helaa laakiin falam akun adunnu bika waxaanu adayga kuma arko kolley ayaa shariif adayga kuma arko ah, ama mubtado u qadaro ka hormari ama khabar u qadar wax dhiba mala yacnii dadkii shar loo malayn lahaa waa dhooban yihiin ama waa la laakiin nabi maxamedo adugu xumaantaha nin loo malayn kara ma tiid way macnuhu ayb <clears throat> qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu dabxi اlxamaami oo leyda in la gowraco markay ay fidno noqoto ayuu baab yahay xadaثana shihaab ibn اlmucamar albalkhi hiqat saaxibu xadiiث inuu alla geliyaa caanku a ninkaas shihaab ibn اlmucamar la yihahdo laakiin aniga shihaab ibnu mucamar ayaa ii qoran waanu isku mid un qaala xadaثana xamaad ibnu slma abu slma can muxamed ibni camr ibni calqama saduuq xasan اxadiiث can abi slmة bn cabdالرaحman ibn cawf الzuhri can abi hurayrata qaala qaala rasuul الlah cafwan qaala ra'aa rasuul الlah rasuulka ilaahi wuxuu arkay rajulan buu arkayo yatabicu dabagelhayo oo daba socda xamaamatan qooley shimbiro qooley nin daba socdo oo maantoo daawan oo markay dagaalamaan iyo markay dulduulaan iyo un daba taagan shaqaba ka dhigtay qaala nabi wuxuu yihi shayطaanu wey ninkan qooleyda shaqada ka dhigtay oo yatabicu shayطaanatan waa hayaan shayaan daba taagan lanna shaydaanku waxaa loo isticmaalayaa shay kastoo kaa mashquuliya dikriga ilaahay iyo cibaadadiisii alla u dhowaashaha shaydaan wey shayaaiin insi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zuhrfa alqowli guruura ayib waa kii caaisho markay aragtay kii heesahaye madaxa gundhinhaye ee timaha badnaa waxay tihi waa shaydaan akhrijuuhu idan bini aadamkii insigu shayaaiin bay leeyihiin jinku shayaaiin buu leeyahay idan xayawaanaadkii bahaa'imtuna shayaaiin bay leeyihiin alkalb اlaswadu shayطaan fii dirwati kuli saraamin aw fii dirwati kuli baciirin shayطaan aliblu khuliqat min ashayaaطiin idan qooleydan hadda ninka kharibtay ee wakhtiga dhaafisay ee wakhtigiisa kaga ciyaartay nabig wuxu uhi waa shayطaanatun yatabicuha shayطaan ayib saasaa loo jeeda bimacnaa laftirkeedaa shayطaana ma aha ee waxaa weeyaan camalka uu ninku uu samaynhayo iyo qooleydu say u kharibtay waa camal shayطaan lan shayطaanka ummadda ka mashquuliya khayraadkii iyo cibaadadii xadaثna mxamed xadaثna muسى بن ismاعيiل تbudki qاala xadaثna yusuf ibn cabda abu cabdة الbasri الqasaab baa loo yaqaanaa layin xadiiث buu leeya xaafidku laakiin sida raajixa ninkaa waa saduuq xasan الxadiiث ibnu maciin wuxuu leey waa iqaة imaam iqatun baan u jeedaa ama اlbazaar wuxuu yihi waa basriyu mashhuur laa ba'sa bihi tawثiiqa alxaafid albazaarna xaafidku taadiibka kuma keen قال xdثna الxسن بن abiالxسن الbsري أbو سعيid qaala kaana cثmaanu cثmaan بn cafaan wuxuu ahaa laa ykطب jumcatan jumco kaan khudbayn aw jumca waxaa tidhahdaba ama xarake ama reeb jumco kasta uu khudbeeyo ilaa wuxuu ahaa amara kii ummadda fara biqatli اlkilaabi ayda in la laayo iyo wadabxi اlxamaami in la gowraco qoolleeyaha qooleyda in la laayo baashan waaweyne curida ah, ee kuskuusan iyo wixii lamidaba in la laayo eyga maxaa loo layn haddii ay noqoto waa eyga aswadka ah amarka nabi maxamed baa taagan waaga hore nabig wuxuu amray sal ly slam fii awaali ilhijra in eygoo dhan baa la laayo madiina laga saaro ila wax shaydaan weeye kadibna nabig wuxuu soo reebay eyga madow eyga madow asagu sidiisa waa la dili la dayn maayo shaydaan meesha fadhiya wey ama eyda kale midabka kale ama guudan ama cas ama barorka ama cawlkaa eyga aan madoobayn haddii dan lagu qunsanayo ama lagu ugaadhsan ama uu guri waardiyen ama uu beer waardiyen ama u ari raaci xoola raacahayo ama alkilaab alboolisiya uu yahay waa fasaxan yahay ey marka aan dantaa lagu qunsanaynin ninkii yeesho gurigiisa dhigtaay maalin kasta camalkiisa waxaa laga jarhayaa laba qiraad ama qiraad laba qow baa laga jarhayaa xasanaad mays baa kugu socon weliga caw dhan baa taaju taagnaan oo soomi xoogu aad karoortay aa la geynaya eydaa guriga ku joog adan ku qunsanayn ayb idan marka eyga aswadka inuu u jeedo halalaayo waa macquul sayidina cumaan waxaa kaloo macquul ah eygu asagoo la ogolya in la yeesho hadduu ummadda dhibo waaladay hadduu guryaha wareego oo caruurta ka nixiyo oo dadka cayrsado oo wadada laga mari waayo eber baa laga dhigi sida kuwan marka uu shariika laga soo socdo meeshan raanaboodka maaragtay fadhiya fajirkan salaada subax lagama soo aadi karo wadaaddu iyagoo bakoore iyo bir wata inay soo maraan mooyeen meesha lama soo mari karo ayib marka waxaa dhici karta inuu yahay ay fasaxnaa in la yeesho laakiin ummadda dhibay oo caquur ah saa'il ah taana waa macquul wadabxi alxamaam qolliidii maxaa loo lay ayaduna ummadday ka fasaadisay camaash ama waa lagu qamaari oo maysir baa lagu samaynaya sharad iyo rihaan baa lagu geli ama ruuxiisu maanta u dhaqay u daba taagan yaha iskugu diri ee masilada usina u wareejin ba waqti ku sida hadda nabigu ninkuu yidhi oo kale shaydaanun yatabicu shayaan aarkan sheekhu waa daciifa raxmatullah aley lakin waa saxiix aarkan isaga ama waa xasan cala aqali taqdiir duruq fara badanna waa leeyahay waxaa aad u faahfaashay ninka takhriijinaya kitaabka loo yaqaana aطuruq alxukmiya fi siyaasa sharciya ibn ninka taxqiijiya majaladka labaad raqamka ah aad baa duruq fara badan ayuu aarka u keenay wadaadka asaga marka waa aar saxiixa cumaan nacaanka ah <clears throat> toddoba boqol labaatan iyo lix mujaladka labaad طرق الحكمية xdثna موسى بن إسماعيiل التبوذكي قاaل xadثna مبارك بن فضالة ninka asaga ah sida loo badan yahay waa nin صaدوقa lakinahu yursil ويudlis weliba khاaصaةan wuxuu ka wariyey xaسن البصري laakiin ninka loo yaqaana شharيف xاatim بن cاarف الcawni kitaabkiisa loo yaqaana almursal alkhafiy wa cilaaqatuhu bitadliis ilaa afar san wuxuu kaga hadlay ninkan tarjamadiisa wuxuuna marayaa in xadiidkiisu qawiya ninka asaga ah can xasan ibn abiasan albasri qaala samictu cumaana tadliiskii xasan waad ka baxsatay oo samictu ku yidhi laakiin tadliiskii waxaan kugu hadhay mubaarak ayib mubaarak tadliiskana waxaa xoojinhaya ariiqa kale aan soo maray ahaa xadaanaa yuusuf ibn cabda asagoon meel kaleba la aadin ayaa markaas isku filan yahay xadiiku asaas isku filan leanna dariiqa hore cillada ku jirta waxay ahayd sida marka la taxqiijiyo cancanat alxasan albasri ama xasan albasri wax samaa caddaynin kan dambana mubaarak baa ku jira idan mubaarak iyo waxaa ismutaabicey yuusuf ibni cabda way ismutaabiceeyeen can xasan albasri xasan albasrina fi hada ariiq aan hadda wuxuu yidhi samictu cumaana marka asagaaba isku filanba haddii xaggaa loogu kuurgalo samictu cumaan baan maqlo ya'muru amrahaya fii khudbatihi khudbooyinkiisa biqatli اlkilaabi ayda in la laayo wa dabxi اlxamaa ayib asna waa xasan aarkan isku mid kii horan buu lamid yahay baabu waxaa loo jeedaa marka weliba ariiq kaluu leeyahay cinda cabdiلrazaaq can macmar can yunis can اlxasan اlbasri wa bilmunaasaba haddaad maqasho yunis can اlxasan cabdirazaq asancaani fii musanafihi wuxuu soo gurinaya aarkan buu soo gurinayaa can macmar ibni raashid oo sheekhiisi ah can eh, yunis ibni cubayd albasri can alxasan ibn abiasan albasri haddaad maqasho yunis go-an oo can ilxasana ah, waa yunis ibn cubayd haddaad maqasho yunis can izuhrina waa yunis ibn yaziid alayli isgaaka qasm weliga labadaa yunis in badan baa la gooyaa oon la sheegin aabbood la raacin marka waa caan cinda almacadin waa yaqaanaan yunis yaa sheekh u zuhri ayli weeye yunis yaa sheekhu ah xasan albasri yunis ibn cubayd wey waa inaad iska ogaato waa faaida meesha ku jirta ayb baabu man kaanat lahu xaaja wuxuu baab yahay ninkii dan leh fahuwa axaqu an yadhaba ilayhi ila almuxtaaji ilayh asagaa ku mudnaan leh inuu aado cidduu danta ka lahaa maalan wadaad baa dan kaa gashay ruux baa dan muraad ka soo qunsanaysa inaad adu u tagto gurigiisa ugu tagto raadaysa adaa mudan warheblow imo dan baan kaa leehay waa laga fiican yahay ayib usluub ma ah allahuma haddii inay raggaas rag goonis kugu fiican oo ayagu hawlo kale ka dhexeeyaan ay yihiin mooyeen asal waxaa weeye ruuxa dantale asagu inuu yimaado tiibu bukhaari ka hadlaya xadaanaa muxamed ibnu muqaatil qaala akhbaranaa cabdullaah ibn mubaarak ab cabdiraxmaan xadaanaa yaxya bn ayuub alghaafiqi saduuq qaala xadaanii cuqayl ibnu khaalid bn caqiil أن سعيد بن سليمان ثقة فقيه سعيidku waa ثiqa فaقيه ah ibn زayd ibnu haabitin xadaثa wuxuu u waramay can abiihi aabihi oga warramaya saciid aabihi waa sulaymaan ibnu zayd sulaymaan marka waa wiilu dhalay zayd ibnu haabit radi allahu tacaala canhu ninka asaga oo xaafid wuxuu le waa maqbuul laakiin sheekh iban raxmat ullahi calayhi dariiqadii aynu ku soo soconay in badan an soo qaadnay bu hadda marahaya maadaama sulaymaan ibnu zayd uu yahay taabici aabbihii iyo reerkiisi wax ka waranaya qoysku ka dhashay wax ka waranaya jarxina aan lagu sheegin shekh wuxuu le waa xasan xadiid oo fiirsaada shekh wuxuu ku yidhahda can jaddihi awuu wax ka warinaya yacni damiirka jaddihi wuxuu u laabanayaa saciid saciid ba awow loo yahay saciid waa ina sulaymaan sulaymaanna waa ina zayd ibnu haabit zayd ibnu haabit baa saxaabigii ah idan zayd ibnu haabit wuxuu awow yahay saciid sulaymaanna wuxuu u yahay aabbo marka laba intaas wa lagu sheegahay can abiihi aabbihii oo sulaymaan ah ayuu saciidku wax ka warinhayaa can jadihi awogii buuna ka sii warinhayaa eh, sulaymaan baa saciid awogii wax ka warinhaya sulaymaan wuxuu wax ka warinhayaa saciid awogii saciid awogiina waa yahade waa zayd waana sulaymaan aabbihii waa inta oon wax kale maa calaa ayati xaal ana cumar ibn khaaab baa jaa'ahu zayd u yimid zayd ibnu saabit buu u yimid yastadinu calayhi asagoo idan weydiisanaya yowman maalin maalmaa ka mid a ah. sayidina cumar baa soo lugeeyey gurigii zayd buu yimid wuxuuhi zaydo makuu soo gala assalaamu calaykum makuu soo gala faadina lahu waa u idmi soo gal buuri wa ra'suhu ra'su zaydin fii yadi jaariyatin gabadh madaxeed buu ku jira addoon ama gabadh asagu u dhala ama maxaarimtiisa ah ayaa madaxiisa shanlaynaysa ayb ama addoontiisii ah warasuhu fii yadi jaariyatin lahu turajilhu way u shanlaynaysaa way u feeraysaa idan soo gal buuri markuu arkay inuu cumar yahay oo soo galay fanazaca zayd wuxuu siibay ra'su madaxi buu la baxay wuxuu naa bal iska tag nin weyn baa yimide meesha iskaga dhaqaaqa cumar baa soo galay faqaala lahu cumar wuxuu ku yihi dacha gabadha daa faraha ka qaad turajilka kuu shanlayse gabadha tintaa kuu fedho ku shanlayse faraha ka qaad faqaala zayd waa cumar markaas yaa amiira almuminiin waa madaxweynihii muslimiinta uga wada ninka imanhaya la soco low arsalta ilaya jituka low arsalta haddaad iisoo farindir lahayd ilaya aniga zayd ah ji'tuka anaa ku iman lahaa adoo iska fadhiya daartaadii iyo gurigaadii iyo meeshaad muslimiinta ka maamulaysay maad jidhaahdid keliya warzeyda u imowdan baan kaale anaa soo lugayn lahay anaa kaa daayar kow oo nin weyn odaya ata waaye ah aaniyan adaa iga fadli badan aalian madaxweyne muslimiintaa tahay raabican waad iga mashquul badan tahay intaasu xil badaysaa marka anaa mudnaa inaan kuu imaado cumar eegada caqliga iyo xikmada meesha ku jirta qaala cumar wuxuu yidhi inama alxaajatu lii danta anaa lahaabu zaydow intaasu dhanbu waa jirtaaye laakiin ruuxa danta la waa kumama aniga amase adiga anaa dan lahaa inaan imaado wey inama alxaajatu dantu waxay u sugnaatay lii aniga xasan isnaad idan waxaa laga qaadanayaa adabka iyo khuluqa wanaagsan markaa ruuxa adugu danta ka leedahay inaad aaddo ayaa adaa mudan ayib baabu idaa tanakaca wahuwa maca alqawmi ruux hadduu xaakooda ama canuuf tufto adoo dad la socda maxaad samayn xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki qال xadaثna xmاad بن سلمة أbu سلمة الbصري qال أخبرna ثاaبت بن mن عن cabdالرحمن بن cabاس الqرشي ninkaa ضaciif wey ninkaa ضacfi baa ku jira bmacna waa majhuul xaal can abi hurayrata qaal إida tanahaca ruuxu hadduu xaakoodo ama candhuftufto bayna yaday اlqowmi dadka hortooda dadku la fadhiya hortooda ku candhuftufanaya falyuwaari ha asturo oo ha qariyo candhuftii ama xaakadii bikafayhi labadiisa sacab wax kaloo ku maro weydo oo tiish weydo ood go' weydo oo conaad weydo yani gacantaada ku qari waxba intaad tuf ka siiso hortaanaysan ooli akhlaaq darro weeyaa lagu leeyahy Eh, cafwan falyuwaari ha ku asturaan ujeedaa bikafay lsacab ha ku qabto eh, afka ha ku duwo xataa taqaca ilaa ay dhacdo eh, say u dhacdo nuqaacatahu yani candhuuftiisa ama xaakadiisu ila alardi bimacnaa waxaa weeye saa ha yidhaahdo adoo isku sii jeedo aad inaa xagga iskaga boodaa laga yaaba oy wadaad kale isha kaga dhacdo soo halis ma ah inay xagga u boodaa laga yaaba oy nin kale madaxa ka taabato oy candhuufta nin kala gaadho saaxiib waswaas ah kadibna meesha u ka cararaba ninka asaga marka gacanta ku duweye marka meelaha kal ku dhacda carada ku asto way isdhaantaa dulduulkaadi canuuftii kaa duul lahayd baad gacanta ku celinaysaa ayb haddaad wax kala weydo w ama haddaad tiis helayso ama mare helayso hadda marka iyadu kaba fiicanba waidaa saama ruuxu hadduu soomana falyudahin ha subkado ha saliidaysto ha dhaalshado xataa laa yuraa ilaa aan saan loogu arag calayhi dushiisa aharu som som raadkii maad soomantahay haa waan soomana xoogo riyay keeni kartaa cibaadadaa qarso wey yaad caabudaysaa allah subxaana wa tacaala qarso yaan lagu ogaan karami intaad si dhacday iyo sariir soo shallaysato nin maanta qabeeyo oo ka dhargay fuul bariis iska soo dhig ayib ilahay keligii baad caabudaysa isqari wey inaguna ninkas wuxuu inta yaroo qabta inu la soo istaago dhibna haysta wey maba la fadhigi kartidba sida kaadida bay kuu qaban inta yarada samaysa waad sheegi waad la orti ayib waa musiibo ضعيiف الإسناaد موقوف بن عabاس ي cبدiرحمن بن عabاس الqرشي hذا majهوuل baab almhim laakiin adabkan waa adab loo baahan yahay sunnada dhan baa amartay in ruuxa muslimka uu xaakadiisa asturo gacanta ku qabto dadka ka duwo aaniyan acmaasha khayrka aan qarayso oon cilmi ogaanin bal xataa salafku dadka qaarkood markay ogaadaan camalkooda ay ogaadaan waxay ku dhihi jireen ilaah baan kugu dharshay intaan noolahay rux binaadam hau sheeg arrintan ayada ilahay baan kugu dhaashay intaan noolahay rux binaadam hau ayib bay odhan jireen adugu waxaad la soo istaagi maad waxaa naga sheegtaan sidii wadaad baa habeen dhawood loo tarjamaysanay oon la yaabay iyo jaziira baa ashariica walxayaa baa la keenay ninkii barnaamijka waday ee shaqaalaha ee ayaa sheekhi ka warramay acmaasha khayrkuu qabtay iyo kitaabtiisii iyo mu'alafaadkiisi markuu mualifaadka dhameeyey oo ninkuu yidhi sheekh fadal wuxuu ihi sheekh waxuu laakinaka nasiibta ana lii kitaaba kada wa kada xag ilowday odan sheegin kitaabka jababal ah maadan sheegin ku dar kitaabta waa musiibo waxaa weeyaan <laughs> meel kasta gashay wey meeshay acmaashooda iyo culammadu ay asturi jireen shaafici wuxuu leeyahay waxaan jeclaan lahaa cilmiga aan nashriyey iyo ummadda waxaan u qabtoo dhan ummaddu inay barato ilahay ku caabudba hal xarafna aan laga tarin aniga hal xaraf oo kamid aan lay tirin cilmiga ummaddu intay ka faa'idaysato juhuuddayda iyo wixii aan qabtay ummaddu intay ka faa'idaysato oo ilaahay ugu dhawaato inaan lay odhanin shaafic baa sidaa yidhi baan jeclahay adugu haddii hore kitaabkii aan qoraad ka tagtay ku dar zid wadaadna wuxuu yidhi waxaad ilowday xaaskiiguna doctoorad weeye ilmaa laftirkeeda sheekhna saas wey asaguna sheekh weyn hadda nool kii eh, amaam almal waljamaahir loo tarjamaystay li waa sheekh ebel fulan alfaqiih alcaalim la waday wa min mualafaatihi wa acmaalihi markuu ka baxay bu lakinaka nasita aduguna ana zawjatii fulanata min fulanata waa doctora markaska noocaasay joogtaa wax ka qabataa idan marka waa culumadii waaweyneed muslimiinta hogaaminaya famaa baala marka annaga iyo xertan soo ruclaysay ee wada xiiqsan warkood badda ayagu kuwa warkood baddaa soomaalida waxay tiraahdaa tincas meelay ka durdurisay aarankii maxaad moodaa almuhim ama curad meelay ka durdurisay arag maxamed daawen geelu markuu ka dhadhacayo malkooyinkii meelaha jiraha ah geela yarbaa durduriya ama hashu weyn tartiib bay socono ma ordi karto hadday marka hashu weyn durdurishay booday bugbac la kacdo geeli yararka iyo qurbacihii qaalinka maxaad moodaa waa boodahaya asaguna idan meeshii waadi waaweyne halkaabaa taagan yihiin annaga yaryarka warka naga daawaye <laughs> warka naga daa ayb hawshaa waa in lagu dadaalo inaad camalkaada khayriga iyo cibaadadaada iyo camalkaada rabbi ugu dhowaatay intaad asturi kasta astur ayib <clears throat> baab ida xadaa arajulu اlqawma laa yuqbilu calى waaxid bukhaari kitaabkiisu cajiib weeye waa warkii xaafid bin xajar baa socdo wa huwa kasiiru اlfaa'ida waa lagu tarbiyanaya wuxuu ku leeyay bukhaari ida xadaa arajulu اlqawma nin hadduu ummad u sheekaynayo ama la hadlahayo laa yuqbil yuusan qaabilin calaa waaxid hal ruux maanta haddaan axmed ka fiirsadon rag kale u bixin axmed xusdii ragga oo dhan baadaa u qaangaadhsan o aaniyan inta kale cuqud bay qaadi nina wuxuu isdhiba almihim labadooda isku qoys ah. ah waa niman isku meel isku tuulo ka yimid wax badan baa warka gelaysa idan ummadda la hadlaysa kulli xagga fiiri oo xagga eeg oo kulli nin kasta haas yidhaahdo inaad asaga fiirinayso ood asaga la shaqaynayso ayib bacdu saxaaba waxay leeyihin markuu noo warramayo oo uu noo sheekaynayo mid kasta oo annaga nabi waxaan moodi jira nabigu in asaga keligii danaynayo nin kasta meesha wuxuu ka kici isagoo aaminsan nebi maxamed abuuma ku danaynaya inta kale shuqulba kuma laha nabigu kanuu qaabili oo kanuu qaabili oo kanuu qaabili idan aragga iyo isha dadka in loo simo wey ayib tiibu bukhaari ka hadlahaya xadaana macallinkay u taallaa waalidkay u taallaa culammaday u taallaa nin kastoo ummad bulsho la hadlay u taallaa ruu khaasa ah ma ah ayib xadaana maxamed bin salam albikadi qaala akhbaranaa hushaym ibnu bashiir can ismaaciil ibnu salim ismaaciil bn salim waa nin saduuq ah cala aqali taqdiir can xabiib ibn abi aabit qaala xabib ibn abi thaabit waa taqaanaa isaguna nin iqaa wey xoogu tadliisin baa lagu sheegaa kaanuu waxay ahaayeen buli salafku salafku waxay ahaayeen dayib iyo saxaabadu iyo taabiciintu yuxibuuna kuwii jecel idaa xadaa arajulu nin hadduu u sheekaynayo ummadda u warramayo anlaa yuqbila cala arajuli waaxid inuusan hal nin qaabilin oo hal ruux uusan wejiga siinin ummadda u qaybiyo walaakinase yeeshee muxuu samayn liyacummahum ha wada gaarsiiye aragga wejiga ha wada siiyo ha wada gaarsiiyo xasan alisnaadi maqtuuca maxaa yeelay xabiib baa taabici ah baab fuduuli الnadari aragga iyo fiirada iyo daymada faduusha awey ah fuduul waa faduushii soomaaliyad taqaano wey waa fardheeraata iyo faraq iyo darro wey badraannimo ayib markii markaad guri tagto ama aad meel taagan tahay ishaadu il idabsan oo meeshii lagu talagalay fiirinaysaa noqoto maxaa la yidhahda dad maxaa yidhi minan islaamiya tagtee meela firfiriyo lama noqdo waa war jira wey haddaad min dadae tagto guri dad haddaad tagto meela firfiriyo lama noqdo xagga fiiro tanna maxay ahayd xagga eego dhiilkanna muxuu ahaa oo kanna goormaad soo gaatay qamiisan kuguma ogeyni hawlaha loo baana shekh hawl baa u timid meesha hawlahaday dhammaysa ayar bax idan baa loo baahan yahay ayib qaala bukhaari xadaثana qutaybata bnu saciid ibnu طariif abu raja albaghlani qaala xadaثana abubakr bn cayaash ثiqaة caabid can اlأjlax ajlax magaciisa waxa loo yaqaanaa ajlax ibn cabdilah baan rabaa ibn xujaya ibn xujaya loo yaqaanaa waa saduuqun shiici waa nin saduuqa laakiin tashayuc baa ku jira ajlx ibn cabdاlah can ibni abi hudayl wasmhu cabdاllah cabdالlaahi ibn abi hudayl baa loo yaqaana abاlmugira iqaة imaam wuxuu ihi qaala taabiciga wuxuu yidhi caada cabdالlaahi rajula cabdulaahi ayaa wuxuu booqday nin cabdulahina waxaa weeyaan ibnu mascuud wa macahu waxaa la socday cabdulaahi rajulu min asxaabihi nin ka mida ardadiisi baa la socday falamaa dakhala daara markuu gurigii galay cabdulaahi jacala wuxuu gudagalay saaxibuhu saaxiibkiisii yanduru inuu meelaha firfiirinayo ardaygii la socda wuxuu bilaabay inuu ninkii la booqday gurigiisii uu firfiirinayo faqaala lahu cabdulahi wuxuu low tafaqacat hadday dhici lahayd ama bururi lahayd caynaaka labadada indhood kaana khayran laka bu ufr saxaabiga labada indhoodood meelahan ku firfiira inay kaa soo dhacaan oy buraan oy qulqulaan oo xabkoodu daato ayaa ku dhamilayd inaad firfiiriso jidka edab baa loo baahan yahay waa salafku halkaas taagan yihi ilan maxaa yeelay cabdullah mascuud wuxuu ku leeyay nebi maxamed ma yidhi cawraadka guryaha guriga baqbaqiisa iyo daaqadiisa iyo dariishadda intaad wax ka fiirsanaa gudaha fiirsa laguma ogol oo weliba ninkii lagu arka asagoo hawshaas samaynaya ishaa laga soo ridi karaa nabigu soo ma dhig salawatullah waslamu calayh bal nabigu iskuma dayay inuu saxaabi isha ka soo rido guriga albaabka duweelkiisa ka fiirinaya cabdullaahi wuxuu ku leeyay waxaa la mid ah ninkii intuu guri booqa haddana meelaha firfiiriya waa la xukun waxaa u dhaantay isha ka soo ridi mayno laakiin waa ku dembi ayib xadaanaa khallaad ibnu yaxya ibnu safwaan sheekhu lbukhaari iqa xadaanaa cabdاlcaziiz ibn abi rawaad cabdاlcaziiz ibn cuثmaan ibn abi rawaad can naaficin mawlana cumara ana nafaran kooxo ama jamaaco min ahli ciraaq reer ciraaq ayaa dakhaluu cala bni cumara cabdullahi ibni cumar iyo reer craaq col bay ahaayeen sidooduba niman mutakallifiina oo dhib badan inay yihiin buu aaminsanaa nebi maxamed baana ka degay su-aalahooda badan iyo macnaantana ma jeclay ayib waa kii radiyey mid ku yidhi ka war ninka muxrimka hadduu daksi dilo ama kanaacadil maxaa ka waajibhaya oo dhashi nebi maxamed baad laysayna manada kanaacay weydiin bu kuri hadda dhashi nebi maxamed xuseen baad disheenay oo xasan baad dhaawacdeen oo aabbahood baad disheenay ma haddaad anig weydiinaysaa kanaaca iyo daksi nin ku joogsaday ayib marka ma ogolayn hawahaas almuhim ana nafar min ahli ciraaq dakhaluu cala bni cumar ay u galeen <clears throat> fa ra'aw waxay ku arkeen nimankii eh, reer ciraaq ahaa calaa khaadimin khaadim oo lahum u sugnaaday liahli ciraaq baad moodaa macno inuu yahay laakiin lahum waxaad moodaa liaali ibni cumar inay tahay damiirkaa meel loo celinayo maysan cadayno shuraaxdu iskaga tageen ayib laakiin dadkii la soo sheegay ayagaa u dambeeyey lanno damiirka wowge rawj oo jamaacaha reer ciraaq u laabanhaya marka iyagin loo celiya roon waxay ku arkeen awqan kuul bay ku arkeen dawqan kuul bay ku arkeen oo min dahabin dahab kuul buu qabay waxa wareegsana luqunta wareejiya ayaa dawqa la fa nadara bacduhum barkood baa fiiriye ilaa bacd waa isfiiriyeen waa isfiiriyeen qaybtan dambe marka fa nadara bacduhum ilaa bacdin waxaad moodaa in khaadimka lagu arkayo kuusha dahabka inay tahay inuu yahay aali bni cumar ama ibn cumar meeshuu jooga nin jooga inuu yahay lanno reer ciraaq iyagu nin la socdo yahay mar hore arki lahaayeen taasna ma halkaasay tilmaamayso si kasta noqotay hawshaasaa dhacday ibn cumar muxuu yidhi way isfiiriyeen faqaala ibn cumar wuxuu yihi maa aftanakum lishar alla maxaa shar idinka dhug badan buu niman sharka arki og baatiin bu reer ciraaqow khayrka maba aragtaan basiniba sarkaas hore ugu soo boodaysaa wax la dabagal iyo wax la sheego iyo fandhicelin iyo daba istaag iyo qodqod iyo balaya ku tiimbi ma aftarakum maxaa idinkaga dhug badan ama idinkaga fiidhoon badan lishari yani limacrifati shar ayib sharka in laiska ogaado waa khayr kuntu eh, kaana asxaabu kaana annaasu yas'aluuna can rasuuli illahi alkhayr wa kuntu as'aluhu can ashar makhaafata an yudrikani xadidka xudaba gana fi saxiix ayib way fiican tahay laakiin had iyo koorba inaad noqoto nin dareen qabo oo shay un daba taaga khayrka marka dambe ka fogaa balaayaad ku soo bix marka dambe almihim bukhaari meesha muxuu u keenay inay wax qodqodaan oy guriga dadka jooga kuulahooda iyo luqumahooda fifiiriyaan kala ba-eg wey halkaasuu ibnu cumar ka radinhayaa marti baa tihiin guri baa timaadeene kurada loo joogta iyo gabdhaha jooga maxaa ka doonteen iyo khaadimka qoodiisa maxaa idan tusay anagi intaa la tegno maan aragin haddaba timaadeen arkin ogdina id waa idinsideen idan halkaasu ka naqdinaya niman melmeela fiiro badan oo ishooda ay wareegaysa inay yihiin buu u tilmaamhaya baabu fuduuli اlkalaami hadalka fadusha ah buu u baab yahay hadalka macaala-aanta ah een xikmada ku dhisnayn een ajri aadan ka helaynin bal dembi lagaaga qoraayo buu u baab yahay xadaana musadad ibnu musarhad qaala xadaana muctamir ibnu sulaymaan can leyt ibn abi sulaym can caطاء ibn abi rabaxin can abi hurayrata qaala laa khayra khayr kuma jiro fii fuduuli اlkalaami hadalka midkiisa fuduusha ah hadalka faraq dheeraatade noqday ee faadiga ee dheeraadka ee baytumaalka ee waxba aan qabanayn eed maanta iska darooyaba sidii tanag la daaray faa'iida ma lahaw ضaciifu isnaadi mawquuf fiihi leyt leyt ibn abi sulaym baa ku jiro daciifa baa ku jira ayb laakiin macnahan waa macno ka sugan can abi hurayra macnahan waa macno ka sugan can abi hurayra ay soo guuriyeen jamaaca min asalaf ayb liqaءu الnaasi laysa yufiidu shayئa siwa اlhadayaani min qiilin waqaalin faaqlil min liqaaءi الnaasi ila liakhdi cilmin aw islaaxi xaali iska soo yaree warkaba iyo warwareega iyo waxaasoo dhan hawl meel ba ku socotaa nin safar ku jiraata adduun baad ka socotaa akhra u socota saacad buu waktigu dhici doonaa hadal marka fuduul iyo cantarabaqash iyo bilaash iyo meele isistaag iyo sursuran iyo waxaa maxaa ku geli iyo hadalaan waxuu ku taray waa lagaa qori malaa'igtu ha kaa nasato wax kale adaad weyd ayib caaisha iyo cumar iyo waxay markay arkaan bacda alcishaa ruux halla hayo war seexo malaigtu ha kaa nasatee ayib qur-aan ma akhrigaysid ilaahay ma caabudaysid waad sheekayn maxaa jira waan cawaysimaynaa war sida haweenku dubaha ah, seexanayn ma digaag baa tahay markaad maqrab isduurayso wala kaale aan cawayne maxaad la cawayn bakti iyo balaaya laga sheekeyna maanta o dhan marka caaisho waxay dhi jirtay iyo cumar iyo keyrkood eh, malaa'igtaani ka raaxaysatee seexda xogow ha ladinka nastee bimacnaa kitaabadii malaigta wax qoraysa bimacnaa cumar iyo jamaaca min asxaabay qabeen anfaasta lama qoro waxa la qorayo waa hadal qur-aankuna saasuu caddaynaya maa yalfidu min qowlin baa leeyahy maa yatanafas lama dhihin qawlka la qori waxaasa la qoraya u xatamayso wadadana waxay dhaheen maa xataa neeftaa la qorhaya neefta xataa la tirin adduunka intaasa ka hor neefsatay baa lagu odhanaya leanno intaad neefsanaysid celinayso waxay ku xidhantay intuu wadnuhu boodahayo daqiiqadii hadduu wadnuhu booday lixdan ama toddobaatan buu boodaa haddaan barasha iyo wax dhibba uusan jirin waa daqiiqadii halkii saac waa imse daqiiqadood lixdan daqiiqo soo maaha lixdan ba toddobaatan ku dhufo afar boqol iyo labaatan halka saac wuxuu booday afar boqol iyo labaatan afar boqol iyo labaatan labiyo toban sac ku dhufay adugu waxaad tiraahdaa markaa afar iyo labaatan sac horta ba saddex boqol iyo lixdan maalmood ku dhufo oo sanadkii ah kumanaan kun bay noqon kumanaankaa kun iigu sii dhufay inta afar boqol iyo labaatan malaayiin bay tegi bilyan bay kor u dhaafay ama malaayiin bay tegeysa intaasoo goor baa wadnahaada boodahaya marka waxaaso dhan baa lagu xisaabin bay leeyihin laakiin daliil ma lah almihim camal aad qabatay ama ku hadashay bay malaigtu qoraysa <clears throat> ayb xadaanaa maطr xadaanaa yaziid ibnu haaruun qaala xadaana albara ibnu yaziid alghanawi ضaciif lakinahu qad tubica fi اlxadiiث walilxadiiثi shawaahid waطurq can cabdillahi bni shaqiiq ninka uu idin soo dhigo magacii ninkan cabdlahi bn shaqiiq alcuqayli ninkii loo yaqaana ayb can abi hurayrata can الnabiyi qaal shiraaru ummatii ummaddayda kuwa u shar badan waxaa weeye asarsaaruuna kuwa hadalka badan sida ciidan dab la saaray aan aamusayninba labada dibnood aan isku keenayn afkaba isku qaban mahay uun dororyemi uun hadli uu aburin war maxaa kaa maqan lama yaqaan almutashadiquuna ku xadgudba ama ku xildheraada hadalka almutashadiquun almutawasicuuna fi lkalaam bu min hayri ixtiyaadin walaa taxarus ninka hadalka ku xeeldhaaraada ee wuxuu doono sheega ee dhaldhaalaca ee naashnaasha ee xagga xagga toosiya asagoon ka fiirsanaynin dembi iyo la'aantii midnaba meeshu doonu ka dhici muhimmaddu waxaa wey inuu af labadii hadluu rabaa shan saacna daaraado muhimmaddu intaas wey astartaaruun kuwa hadalka badan almutashadiquun war ciidankaa ku gaay ba kudhsomaalida markaad hadalka badato nin hadal badan noqoto waay kudh kadkadlaha ku gaay kadkadlaha ma aqaan waxay uga jeedaan almuhim meesha laga hadlaa ku goday wey almutashadiquuna almutawasicuuna fi اlkalaam liana tashaduq huwa atawasuc fi اlkalaam daamanka iyo camanka la buuxsado wey aduu hadalka camanka iyo daamanka ka buuxiya oo abuuryo wey ayib kana fiirsane waxad ku hadlayso almutafayhiquuna afka buuxsada mutafayhiquun waa ruuxa isku dayay culmada min alfayhiq baa laga keeno wahuwa alimtilaa ninka afka inuu buuxiyo oo hadal waaweyn oo qoldaama ku hadlo oo takaabur ku jiro hadal xoog badan oo dadka lagu waabsado oo aan dadka kale ku hadli karin baa tusaysaa hada hu ida mushkilo wey ibri baa ku jira kibir iyo isla baa ku jira idan mutafahiqu waa aladii yamtaliu famhu min alalfaad wاlkalaam wey wa fiihi nooc min atakabur marka waa isku dhow yihin tashaduqa iyo waxa isku dhow tafahiqa isku dhow wa khiyaaru ummati ummadayda akhyaarteeda waxaa weeye nimanka ashraafteeda ee gobta ah axaasinuhum akhlaaqan nimanka u dhaqan wanaagsan ninka u dhaqan wanaagsan ee u dabeecad fiican baa gob oo akhyaar ah ummadda nabi maxamed waxaa u shar badan ninka hadalka badan ee hadalka afka ka buuxsada ee ereyga waweyneeya isqaadqaada kaada u dhib badan wey waaqlil idaa ma staطacta qawla fainahu idaa qalla qawlu اlmari qalla khaطaa'uhu nin baa yidhi intaad awooddo hadalka yaree intaad awooddo hadalka yaree waaqlil ma staطacta qawla fainahu idaa qalla qawlu اlmari qalla khaطaa'uhu idaa qalla maalulmari qalla sidiiquhu وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير أم وراءه المهم waxaan uga jeednaa ruuxa muslimka hadalkiisa hadduu yareeyo oo uu kontaroolo dafkadaa yaraan sheekh dhacdhacaadaa yaraan dembagaadaa yaraan surmaseegtadaada horortadaada ereyga omaana qasin sabqulisaanka u yaraanaya laakiin meel kastoo la tagaba haddaa tara anaa ka muxaadarayn anaa ka hadlo war naga dhegaysta waxba sheegi maysaani bbc anaa ka warrami oo jizare waxay sheegta anaa sheegi oo hoon afrig waxay sheegta anaan la soo boodi oo xamar anaa ka warrami iga dhegeysa warka war ku dirsaday meel kastaba haddaad tira anaa tarbunka istaagahaya idan dadkaadaa badan dembigaadaa badan dhacdhaciisu ninku batana naar baa u diyaar ilahi subxaana wa tacala hadduusan cafin maxaa dunuubtaa badanaysa waa in la yareeyo hadalku hadduu kaa tagana bas wey hadalka kaa soo baxay hadal intuu afkaada ku jiro ammaan leeha somaali hadal intuu uurkaada ku jiro ayuu ammaan leehay lastr الشamsi aysaru min kalaami tusatiruhu waqad malaأa alfaضاءa caraba yii wuxuu yidhi inaad qorax qariso qorax soo baxday aad mara saartood qariso ayaa kuu dhaantay inaad tira hadal iga soo baxay baan ka daba teghay lastr الشamsi aysaru min kalaami tusatiruhu waqad malaأa alfaضاءa waa runtaad hadal kaa soo baxo banaanka tegey ummaddaa qaybsan ayagaa mas-uulkaasa cadda laga mar hadduu kaa soo baxdo ma waxaa xukuma nimankii dhegeysta dhegeystayaasha xukuma iyagaa ka shaqayn qayb way sharxi qayb xaashiyay saari qayb way totoosin qayb waxbay ku dari almuhim laakiin intuu adigu qalbigaada ku jiray ayuu ammaan lahaa ayib iska ilaali hawsha ayada baabu dil wajhayni laba wajiiluu baab yahay laba wajiye waa ahlu naar wey reero naareed wey laba wajiile soomaali way taqaanaa ayib khalqigii ilaahay oo dhan gaal iyo islaamba ruuxa laba wajiyalaha inu xun ba la yaqana waa macruuf ayb laakiin hadda wuxuu noqday reer magaalnimo xariifnimo siyaasinimo ruux bisil hawlahaasu hadda noqday ninka laba wajiilaha midba wuxuu ku leeyahay anugu ninka i yimaada asagoo qanacsanoo qosli ba iga tagaya see kaaga tegi nin kasta u sheega waa yahay laba ninoo gar isku haysato ninkan leeyahy ninkan waa i dhacayoo waa i dulmiyabaa ku iman na kala saar kana wuu beentii wey ma dhicin weligiina ma arag kana waan nacin bu kana waan iyagu qosliga wada tagahayaan laba kooxood baa is haysa waan ka qosin tanna waan ka qosin weligii baan laba sibkoolan ah in noocaas haddaad aragto munaafiq wey waa munaafiq munaafiquna calaamado lagu garto le xilliga nebi maxamed calaamadana waa lahaa ilahina waa ka warran subxana wa tacaala culimada kulligood waxay caddaynayaan ruuxa munaafiqa ilaa qiyaami saaca munaafiqiin waa jiraan ilaa qiyaami saaca munaafiq waa taagaya calaamado lagu garto way leeyahay ma aha munaafiqiintu inay madiina ku ekaayeen wax muslimiinoo qaba ma jiraan munaafiqiin madiine kuma ekayn ilaa yowmin ahla waa dhooban yihiin munaafiq marka tilmaamuu leeyahy calaamado waa la garan way soo bixi ayb xadaثna ismaaciil ibn abi uweysin qaala xadaثanii maaliku can abi zinaad cabdullah bn zakwan alqurashi can alacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayrata an rasul qaal min shar الnaasi dadka kuwooda u shar badan waxaa ka mid a dulwajhayn laba wajilah ayb aladii midka yaأti oo la tegahaya haaulaa kooxdan biwajhin wejhi bu qaabili qolyahan markuu u tago xudhihi saxiibkii ma idinku oon yaan kalo kuwan maxay oo naga daa waxaan qardajabada idinkaa jira wa haaulaa'i kuwa kale ka soo horjeeda biwajhin wejhi labaad ma waxan war kuwan awrkan ku kacsan wax jira ma ee soo dhowaada ayb laa khayra fii wuddi mri'in mutamaliqin xulwa lisaani waqalbuhu yatalahabu yalqaaka yaxlifu anahu bika waadiqun waida tawaaraa minka fahuwa alcaqrab inagu soo marray idan laba wejiil lama rabo sheekh laba wejiile sidin garalayn mar xagga u baal berberi leed ma taqaana berberi biyaha ka soo baxdo oo dheendhec u oo fara badan xaggaabaad ka taabat xaggii ordi xaggan xaggii ordi laba dhec oo u laba madax weeye ayib idan waa berberi ruux ama baalkan garaaracee agga agga dugurta agga dugurta kolba dhankaa kaa timaad ama geelka cabaas baasha loo yaqaano waxo dhan waa saas almuhim ruuxa muslimka waa inuu noqdo dariiq mustaqiima laba wajiile manfaci ah oo maslaxi ah oo rajul interesa laga yeeli maayo sheekh waa inaad noqoto rajul mabaadi wاlcaqiida wاlakhlaaq ayib hawshaa laska ilaaliyo waa soo mara xadiidka ayib saxiix baabu ismi dilwajhayn wuxuu baab yahay dembiga uu leeyahy laba wajiilo xadaثna mحamed بn سacيid الأsbahani ثiqة mتqن xاafظ qala xadaثna شharيك بn cabd الlahi النkxi الqاضي xasn الxadيiث calى الأsx can bukayr ba aniga ii qoran waana khalad can الrukayn ba صaxiixa rukayn rukayn ra kaaf ya nuun aniga bukayr baa ii qoran waxba kama jiraan bukayr can الrukayn ibn rubayc alfazari ثiqة imaam can nucaym ibni xandala saduuqun xasan اxadiid can camaar ibni yaasirin qaal nushadaydu waxay noqotay baryan khada miran bay noqotay rag badan bay lamida laakiin qaala wuxuu ihi sheekha saxaabigaas samictu nabiy yaquul nabigolaan maqlay man kaana daa wajhayni ninkii laba wajila noqdaay fi dunyaa adduunka kaana lahu lisaanaani laba cara buu yeelan kaana lahu waxaa u ahaan doona yom alqiyama wey lisaanaani laba caro min naari naas ilahay baa kugu ceebayn waa lagu dhaleecaynaya waa facshiraad wey kaarkaa lagaa gubaya maxaa yeel wadaad adduunka joogtay tay baad noloshu xidhan jirtay waad labisan jirtay khamiiskaa kala taagnaa dadka laguma aqoon kooxdan waxay ku mooda inaad ayaga ka mid tahay kuwanna waxay ku mooda inaad ayaga ka mid tahay weji iyo cara macaan baadna tusaysa laakiin ilaahay subxaana wa taca caalim alghaybi washahaada ayaa maalinka qiyaama aan la siri karin ayb idan markaa aakhare lagu soo bixiyo adoo laba caraboo dhaadheeroo dab ah olol ah baa lagu soo bixin laba caraboo dhaadheer baa afka lagaa soo bixin oo dab naar ah olol ka ahay waa beentii iyo baktigii iyo xamtii iyo nijaasnimadii aad afka afuusa labada carab maxay yihin carabkana waa kan aad kooxu ku qancinaysa kana waa kii kale ninka waxaynu soo maray cunaa ribada in laga dhigahayo islaam sagaal bilood ama ka weyn laga dhigahayo ninka ballamaha ka baxa bandiirad in laga qotim dabadan cista laga qotaminayo aljazaءu min jinsi اlcamal wey ilahi subxaana wa tacaala hanaga najeeyo marka hawsha waa la iska ilaaliyo laba carab buu yeelanaha ywma alqiyaamati oo min naari naar ah famara waxaa soo maray buu nabigu saxaabi wuxuu leey camaara rajulun baa ummadda soo maray nabi maxamed nabi maxamed oo fadhiyo sidaa yidhi baa ninna soo maray kaana ahaa dakma nin buuran oo weynoo feedho weyn qaala nab wuxuu ihi haadaa minhum sida dad nool nool loo sheegay inay ahlu janno yihiin ayagoo nool lagu bishaareeyey baa dad nool nool la sheegay in ahlu naar yihiin abulahab iyo xaaskiisa iyagu tagan bada tabad yada abi lahabin watab ma agna canhu maaluhu wamaa kasab sayasla naaran daata lahab wamra'atu xamaalata alxatab ayagoo taagtaagan baa la sheegay inay ahlu naar yihiin nebi maxamed waxaa ku filayd ina la yidhahdo nebi maxamedo waxaad wadato waxba kama jiraan oo waa been oo kadaab saaxiro mukhtariqa tahay inay abulahab iyo samsu islaamaan idan suuratu tabad waa min akbar اlmucjizaat linabi sal slm iska ilaali waa min adilati baraahin nubuwa bay ka mid tahay dad nool buu nabigu wuxuu hi ahlu naar baatin la socda managa ahlunaar ha ashhadu an laa ilah adu ruuxga ka war abadan ilahay baa ka warraba ilahay baa ogda ruuxa qur-aanka allaha soo dejiya iska leh ee xogtan dhiibahayaay addoonkan asagaa abuura garanay meshu ku dambaynay isma khilaaf garan marka yuhuud ba waxaa lehada run sheegaysaan fatamanaw mowta in kuntum saadiqiin ilahi muxuu yidhi walan yatamanahu abadan bima qadamat aydihi waa mucjiso kale yuhuuday haddaad tihiin abnaaullahi waa axibaa tihiin ood ahlu khayr tihiin oo nebi maxamed uu yahay nabi nin carbay o uu yahay oy aakhare wax idiin jiro oy aad nasaare ka kac tahay fatamanaw lmowta in kuntum saadiqiin bacarwa kaas hadda baryaal dhammaataan ilahu nafta naga qaad nin huba inay janno wax u jiraan muxuu adunka joogi nin huba inuu wax meel u bagaataysan yahay oo gabadh xawrlacin ay sugayso oo janno iyo sareer sugahayaan maxaaba rafaadkan iyo qaxarkan dhigay ilahay baa ka warramay waxaa le walan yatamanahu abadan weligood dhihi maayo ilahu nafta naga qaad bimaa qadamat waas ogyihiin nabi maxamed ma nafyi baad keentay lan ahaa haddaaban islaamay dhaan hadda run sheegaya abadan isma iskhilaafi karaan adduunkan socda iyo waxa ka dhacahay iyo qur'aanku iyo shareecadu waxay sheegtay laa yatacaaradaani abadan ilaahayd adduunkan abuuray ee uunkan iska lahaa ee maamulkiisa gacanta ku hayay ayaa qur-aankana iskale alaa lahu alkhalqu waاlamr isma goongeyn karaan marka dad maqasho waxbaa isgoongeeyey waxbaa isku dhacay waa nin daciif اliimaan ayb ama xoogo wax qulib u galay oo ka khaldamay nabig wuxuu idhi ninkan feeraha weyn maaragtan digdiglaynaya haadaa minhum qolyaha laba wajiilaha ee maalinka qiyaama laba caraboo naara lagu soo saari doono ka mid yahay waynu soo maray jariir bin abdillahi bajari oo nabigu ku yihi albaabkaa waxaa ka soo geli doona mar dhow nin ahlu janna ah oo wejigiisa ay ku taallo gacan malag misxatu malakin jariiroo soo dhaashaday oo dhaadanoo soo weysiistay oo xaragoonaya soo galay markii saxabada ku yaaceen loo bishaaray nabigu nin buu arkay ninkaa wejigiisa waxaa ku yaala safcatu shayaan shayaan baa wejigiisa gacanta marshay catir shayaan baa ku taalla waa ninkii khawaarij ka dilaacday ee intuu salaad galay markuu salaadda ka baxay nabigu u yeehay wuxuu rxaanku weydiiyey ilahay baan kugu dhaalisha markaa tukanaysa ma islahayd waxa meesha fadhioo dhan adaa ka fadli badan walaa nabi maxamed walaa abubakar walaa cumar muhaajiriin bay ku waalataa ansaar ansaar bay ku waalataa kulligood adaa shildhiima islahay haabul aslaa nabi maxamedo way kuu dhammaatay nabig wuxuu midka maarata orod abubakar soo dil xaggaasuu masaalaad galay abubakar orod buu qoorta ka go abubakar seeftu qaatay ninkii u tegey ninkoo saad ku jiro u tegey xune muxuu ninkuu tukanhayaa nin tukanhaya seen u dila xaala iska fadhisa abubakar cumaro seefta qaatay ninka soo dil cumar ballamka ilah wxuu nabi maxamed amarkiisa waxaan u filinhayaa si la yaqaano ninkii sujuudsan buu tegey markuu da inu qoorta gooyo ma nin tukanhayaad qoorta goyn kartaa uu soo laab nabi maxamed ninku wuu sujuudsan yahay iska dhig baa leeyay cali ninka soo deg anta lahu baa leeyay hadaad gaadho ninka asaga ah adaa dili doona amarka fulin doona ninkii meeluu ka baxay wuu carar meeluu ka baxay waa la waayay nabi wuxuu ninkan maanta haddaad dili lahaydeen laba axad oo ummaddayda kama isba khilaafteen wladii nafsu muxamadi biyadihi low qataltumuuhu lam yakhtalif inaani min ummati waa sharu baliya idan waa meesha laga qaadanhayo ummadda ninka khilaafka ku keena in dilo usuusha axaadiidka ka mid tahay ninka muslim buu ahaa waana tukanayey dhiiggiisuna fi daahir macsuum buu ahaa laakiin waxaa loo dilay waa maxay tafriiqa iyo kala jebinta ummadda uu kala jebinayo marka inta ummadda laisku wadi karaa in laisku wadaagdoohay ayb hawsha waa hawl khataraw taasna lama rabo waxaan isqaadan karin in la isxabaarsiiyo shirkiiyo tawxiid isku wada socon mayso ayb waxaan ka hadlaynaa wix wada socon kara camaliyaadka iyo farciyaadka wada socon karaan ka hadlay an caqiida ku kala tegin ayb aynu ka socon baabu shari الnaasi man yutaqaa sharuhu shar dad waxaa u shar badan ninka sharkiisa laska waniga daay heda nagu taabanin waa kuma ninkan war hallaaci ma balaayo wey hadduu saa daayo iga da lama dhowaado dad maqasho alnaar baa tasha baabu sharu naasi dad waxaa u shar badan man ruuxa yutaqa layska ilaali layska dhowro sharuhu sharkiisa xadaanaa sadaqata bnu fadl alxaafid almarwasi intaynu soo maray sadaqa ibnu fadl wey hadday dhacda mararka qaarkood inayna sadaqa ibnu muusa waynu ku khaldannay haddii dib logu noqday kitaabka almuhim sadaqa oo sheikhu lbukhaari fi ladab intaynu soo maray waa sadaqa ibnu fadl almarwasi sadaqata bnu khaalid iyo sadaqata bnu muusa kulli shuukiisa ma aan filayaa sheekhu sheekh bay noqdaan xadaanaa ibnu cuyayna qaala xadaanaa ibnu cuyayna waa kuma xuseen sufyaan war qaala samictu ibnu munkadir maxamed qaala eh, samica curwat bnu zubayr curwat bnu zubayr wuxuu maqlay ana caaishatu habarirkii ah أنa caaشhaةa akhbarathu yani samca waxaa weeyaan ibnmukdir wey qaala wuxuu yihi ibnmukdir samca qaalada raawiga iska watay samca wuxuu maqlay ibnmukdir curwata ibnu zubayr buu maqlay marka curwata waa inaad la kor dhabata ad aniga ima xarakayn hayeen samca faacilkeedu waa waa ninkaa hore ibnmukdir ah wuxuu maqlay isagoo le ana caaishata caaisha ayaa akhbarada u sheegtay curwe maxay tiri ista'dana rajulan calى الnabiy nin baa nabi maxamed idan weydiistay curuq dhegeysta warka asagaaba faqaala nabig wuxu uhi idanu lahu idmo soo gal bi'sa laakiin waxaa baas loo xun oo liita akhul qabiilka wiilkooda qoysku ka dhashay ninkan reer hebel wiilkooda wiil baas wey warku intaas wey akhu lcashiira yani qoyskan qoyska nabigu ma caayahay lakin ninkan caayahaya ah, reer hebel wiilkoodu waa wiil baas wey waa markuu banaanka taagnaay idanka dalbahayninku falama dakala markuu soo galay alaana nabig waa u dabciyey lahu lirajuli alkalaama hadalka nabig wuxuu hi soo dhawo yani dagaal kama horgeni lanna ruuxu markii hore waa min baabi aljarxi waatacdiil ummadda in loo caday ninku wuxuu yahay oo lagu dagmin laakiin markuu soo dhawaayo waa nin gurigeeda yimid daal ba allaha ka dhigay guriga ninku kuu soo galay in xurmaysu kaaga baahan yahay martibuu kuu yahay haddii kale wuxuu moodi inaad gulguulayso oo shah ka cadhsanayso adiga kurkurlaynhaye or guri waan kaaga baxayaba kudhi ruux ruuxuu soo fadhiistay xormeed kalaasgasi tartiib bay haddii kale wuxuu u qaadaa inaad goosha ka kacsanayso bimacnaa bax miya idhaafo carabiga miyaaba kudhi marka intuusa carabi la kicin iska daa ha soo fadhiistee faqultu waxaan hi caaisha haddaan yaa rasul rasuulka ilaahayow markuu baxay ninkii qulta waxaad tidhi alladii qulta waxaa tidhi baa tidhi nabi maxamedow haddaaya markuu ninku banaanka taagnaa waxaa tihi bisa ahu lcashiira falama dakl rafiqta bihi wa alanta lahu اkalaam uma intaa kadib markuu sooga alanta waa u jilcisay alkalaama hadalkii qaala nabig wuxuu hi ya caaisha ay caaisha e ya caaisha w caaishoy ina shara الnaasi dadka kuwa u shar badan waxaa weeye man duul weye tarakahu الnaasu dadku ay ka carareen ka fogaadeen oo ka tageen aw wadacahu الnaasu ama dadku ay shagootiyeen itiqaa'a fuxshihi xumaantiisa ka cararkeed ka dhowrsigeed ummad waxaa u shar badan ninka looga fagaaday ama looga tegey xumaantiisa wanaag maaha dadku hadday kaa fogaa inaga daaya inaga daay inaga daaya ma hadii lagu inay wanaag iyo khayr kuu tahay xumaan iyo balaya lagaaga tegey maxaa yeele almu'minu ya'lif wa walaa khayra fii man laa ya'lifu walaa yu'laf ruuxa muminka ummaddu u dumi wuu la qabsan wuu fahmi yucaashir macahum wa yucaamil amaa ninka aan ahlu khayrka ahayn looma dhowaan karo almuminu kaاljamali ida nqiida inqaad muminku wuxuu la mid yahay kaاljamali اlanif aw اlunuf waxaa tihahdaba waa riti la laylay oo hayiin ah haddii riti hayiina lagu fadhiisay dhagax dushi wuu fadhiisan haddii meel dabacsan oo butaca lagu fadhiisay wuu fadhiisan meel la diidi maayo ruuxa muslimka waa inuu noqo ruux dabacsan oo hayiina oo biyo madaasaan ayib haddaad noqoto anuu kuma daarahay daarin weligeyba nin ay taabto waa eedi jiray alla soo istaagta aakhiraadna waad eedaysaa ayib itiqaa'a fuxshihi ka dhowrsi xumaantiisa laga dhowrsanaya xumadiisa laga cararayo baabulxayaai xishoodka baabi sariigta waxa loo yaqaano xadaثana aadam ibn iyaas alcasqalaani sheekh الbukhaari qaala xadaثana shucba bn اlxajaaj can qataada ibn dacamata الsadusi can abi siwaar wasmuhu xurayf aw xasaan baa la sheegaa waa nin iqa ninka asaga alcadaw qaala samictu cimraan ibn xusayn qaala nabiyu alxayaau xushoodku iyo sariigtu xushoodka la sheegay waxaa weeye ilmugeylka ma ah ilmugeylka waxay yaxyaxa u taqaanaan yaxyaxa loo yaqaan ma aha xishoodka laga hadlay xishoodka waa maxay waa in ruuxu ka xishoodo waxyaabaha xun dhaqanka ku xun caadada iyo curfiga waxa shareecada ku xun inaad ka sarigata wey inaad ruux khaldamay oo diinta ku tumanaya la halluweynaay ood ka cabsan tahay xishood ma aha ee waxaa weyaan khajal baa layahay kaasoo kale waa dulli iyo dacfi ayib in jahliga aad ku sugnayd ummadda aad ninka kugu dhaama aad weydiisan weydo alaa sa'aluu idaa lam yaclamu fainamaa shifaaءu lciyi su'aal fasaluu alaa dikri in kuntum laa taclamuun inaad la xishood waa ceeb xishoodna ma aha taasoo kale ayib dulli wey alxayaau xishoodka dhabta ah oo waxyaabaha xunxun laga sariigtahay laa yأti lama yimaado ilaa bkhayr khayr unbuu keena wanaaguu ku fari xishoodku xumaantu kuu diidi dembiga waad la xishoon markaad samaynayso inuu aabbaha iyo awowgaa iyo nin culumad xormaynaysa iyo oday waayele ku arkaan oda dhuuman ilmuhu kusiyaarka baranhay meelaha luuquu la geli uu soo rumeyn oo afku soo tirtiray oo weligiiba dad buu kala cararay ilahayna subxana wa tacala ku casihayo warkuu ku cadihayo faqaala bushayr ibnu kacab wuxuu yidhi taabicigaas maktuuban fi lxikma ay maktuuban fi tawraat wey sida riwaayad kale caddeeyeen tawreed waxaa ku qoran ama murtidii hore waxaa ku qoran xikma waa murtide waxaa ku qoran buuhi ina min alxayaa'i xishoodka waxaa ka mida waqaaran weynaan baa ka mida deganaashaa ka mida ayib waqaarku waa deganaashaha iyo xasiloonida iyo miisaanka wa ina min alxayaa'i waxaa kaloo xishood ka mida buuhi sakiinatan wa ina min alxayaa'i sakiina waxaa ka mida ah dulli wey aلsakiina huna aلضacf wاlcajiز wuxuu leeyahay xushoodku laba qaybood weeye ubayo saad sheegtay ma aha laba qayboodi qaybna waa gobnimo iyo miisaannimo iyo akhyaarnimo qaybna waa dullinimo ay sakiinatan jilic baa ka mid ah nugayl baa ka mid ah ayb faqaala lahu cimraan wuxuu yidhi cimraan waa kullaaday weliba ninkaa waa caay wuxuuna yihi dib dambe kuula hadli maayo intaan noola maxaa yeelay xadiid nebi maxamed baa la sheegay markaasuu la soo istaagay towrad waxaa ku qoran buug hebel master hanfer wuxuu qoray john iyo balaayo waxay qoreen jaraadi waxaan ka akhriyey war ilaahay baa layidhi yidhi baa lagu leehay nebi maxamed baa sheegay baa lagu leehay john john iyo towrad waaa keenaysa daa baa layidhi ayib cumar ba waxaa loo keenay saydina cumar waxaa loo keenay nin ree ciraaq ah oo suus degan oo reer cabdi ah yaa daanyaal nabiga loo yaqaanay kitaab laga sheegay in laga helay sanduuqiisii meeshuu ku dhinta laga helay ayuu yeerin jiray oo deliishan jiray oo ummadda u sheegi jiray waagii dambaa cumaroo madiine jooga ayaa ninkii ree cabdi reer ciraaqee suus deganaabaa madiine yimid cumar baa u yeedhay wuxuu ihi anta fulaan ibnu fulaan haa buu idhi soo ninkii ciraaqiga matid haa o ninkii reer cabdi soo matid haa ninkii suus deganaa soo matid haa soo fadhiisay buu bakooradu ku jebiyey mid labaad buu doontay laba bakooru ku dhameeyey markaasuu u garaac cumaamadii ka dhacday oo duubkii ka duulay oo hiiro weyn soo baxday iyo timo soo baxeen markaasuu yii sidina cumar maxay u dilaysaa fadhiisay buu ulku laba ku jebiyey alif laamra tilka aayaat اlkitaabi almubiin suuratu yuusuf kudu akriyey ina anzalnaahu qur'aana carabiya lacalakum naxnu naqusu calayka axsana alqasas bima awxaynaa ilayka hada alqur'aan wain kunta min qabli laminasaadas ku dhameeyey ilaa dhexdu geeyey sidi maxay u dilaysaa wuxuu maalin baan anigu towreed wax ka soo qalqaaday aniga cumar aan ku warramay markaasa nebi maxamedow towreed waxay sheegaysaa qur-aanka annaga wax waafaqsan idan aayadaha qur-aankan daliishan xogna waxaan ku ku taageerhaya ku bargantaalhayaa aayado tawreed ah nabi maxamed intuu madoobaaday oo guduutay oo xanaaqay yuu nabig sal slam mutahawikuuna yaa cumar ma anoo nool baad maanta kitaab kale oo mansuukha u baahatay ood soo qaaday awalam yakfihim ana anzalnaa ilayka alkitaab yutla calayhim cumarow waxaa le haduu nabi muusiif towreed lagu soo dejiyey maanta u yimaada oo aniga nabi maxamed uusan i raacin tilaabadan qaado uusan qaadin waxba kama socde idinkuna haddaad nabi muuse iyo ciise raaceen aniga iga tagtaan ahlunaar baa tii malag nabigaad raacday ugu hadda maaha cabdiqaadir jiilaani shaaficiya aw hebel ma ah maalinkaa wixii ka dambeeyey buu ninkan ku arko waraaqa waraaqi iyo daanyaal daanyaal iyo towra towraad ballanka ilah boqor iska daayay sayf baa taqaana bu waxaad kaloo ku darsataa buuhi markii hadda aan ku garaacay kaa dhacday koofiyaddu iyo cumaaddu ay kaa duushay adoo xiiran oo mulukaysa haddaan ku arki lahaa surkaan kaa goyn laha kudil laha lanno khaarija baa waa calaamadii khawaarijta marka dhiiggaadaaba i banaan laha lakin waxaad ku baxsatay xoogo bukol oo timaad yeelatay hawsha ayada marka saxaabadu ma ogolayn diinta nabi maxamed iyo kitaab iyo shareeco iyo sunno ra'yi waxay la tahay anigu diinta ma aqaane waxaysa ila tahay caamay somaaliya baa ku odhanaya geed buu fadhiyaa gar baa loo keeni wuxuu anigu diinta ma aqaane waxayse ila tahay oo diintaad od aqooni maad ka aaminsa ceebtaada oo iska fadhiisa ama diinta soo barati mushkilo wey hmm. kaas sabiiq buu ahaa sabiiq kaasu wuxuu ahaa nin aayadaha mutashaabihaadka iska hor keena wadaariyaati darwan maxaa looga jeedaa iyo falxaamilaati wiqran iyo abban maxaa looga jeedaa iyo khadban iyo howlahaas ku garaaci jiray kaa aad buu dilaa sawsi xun buu jilciyey ilaa u dhacaru ku dhacay kaasuu cumar haddaad doonaysa inay dishina sida aydil buuri haddaad iga daaweyn wii madaa igaga jira waswaaski iga baay ballanka iguma jira umar ninkii ah abii saacaddii baa ugu dambeysiyey shaki iyo waswaas dambe iyo aayado iska horkeeno wuxuu cumar faray inaan ninkaa lala fadhiisanin waxbana loo sheegin dib dambe marka cumar haddaad dilaysana dhintay dil buu sumca idil o gowrac hadday wuxuu daawo kaa ahayd iyo edbin kaa ahaydna ballankile waan caf u horeysay raaceen bu wii cumar nina culus baa sheekh dheleel hawsha ku socon mayso marka cimraan taasuu ka xanaad faqaala lahu cimraan wuxuu ku yidhi uxadiuka can rasuuli illah waxaan kaaga warramhayaa oon kaaga soo tobinaya xadiidka can nabi maxamed wa tuxadiunii can saxiifatika markaas adna waxad iga sheekayn buu ihi saxiifadaada waraaq wax kugu qor ayib ballamka inaan dibdaba kula hadlaynin ama waxaan doonay dibdaba inaanan kula hadlan saadna kaa goosto aad ba ugu xanaaqay waa saas weeye nin kastoo shareecada rabbiga war ka hor keenaayey waa in saa loo gala la gooyo ninkay caddaato inuu zindiiq yahay diinta dur hayaan la dilaba waarkiisaba ayb xadaanaa bishr ibn muxamed qaala xadaanaa bishr ibn muxamed ibn man almarwazi aw alcabdi hayesh axmed ayb bishr eh, maxamed almarwazi waana cabdi qoyskiisu ayb أخبرنا عبد الله بن مالك عبد الرحمن أخبرنا جرير بن حازم ثقة إمام عن يعلى بن حكيم الثقفي ثقة عن سعيد بن جبير من ثقات التابعين عن ابن عمر قال ابن عمر وحولي حديثه أصلا مرفوع صحيح لك هذا هو موقوف إن إن الحياء حشوتك يو الإيمان إيمانك يا إسلام نمضو قرنا ولا حيري ولا مانع ولا لمانع جميعا سوى الجرأة فإذا رفع أحدهما متكوه الذكر لو قال وروحي إيمان لقوا حشوت ملها ruuxii haddii xishood laga waayo iimaan ma laha rufica alaakharu kii kale waa la qaadahaya yaciishu اlmar'u mastaxyaa bikhayrin wayabqa alcuudu maa baqiya lixaa'u yani ruuxu intuu xishoonayo waa noolanaya ushuna intay diirka qabto oy maydhaxda diirkeeda ku duwanya way noolaan usha laakiin marka la diiro la xayoobayo oo maydhaxda diirka laga qaado durbu way dhammaanaysa way ingegi way qalale way dhiman laakiin mar hadduu diirkeeda ku ingego eh, eh, mudday sii taagnaanaysa diirku waa difaacahaya ama ayadoo geedka ku jirta haddii diirkii laga qaado iyo qoloftii horay ka dhimanaysa haddii xishood lagaa waayo iimaan maydi wey ninku waa ku dhammaatay baabu ljafaa'i abaygii iyo kakanaantii iyo qallafsanaantii buu baab yahay yacni waa cagsigii ama waa did alxayaa ruuxaan xishoonayn oo afnijaasa oo xinjarafajaasa oo wuxuu ka xishoon jiray iyo wuxuu xeesi midnaba xadaثna سacيid بن سليمان الضبي ثقة xاaفظ قال xadaثna هuشaym بن بشير عن منصور بن معتمر عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكر نفاع بن xاrث عن النبي أنه قاal الحyاء من الإيمان xishoodku iimaanku ka mid yahay wاlإimaan في الجنة iimaankuna jannaduu geli bimacnaa أهluliimaan wey dadkii iimaanka lahaa ee iimaanka ku dhaqmaya ilaahay caabudaya jannaday leeyihiin wاlbadaau afdheeraadka badaa afxumada ama afnijaasnimada ama qallafsanaanta ayib min aljafaa'i waxay ka mid tahay kakanaanta ka mid tahay albada waa badaaat lisaan saldat lisaan waa ruuxa carabka dheer n ceesayn sheekh iyo shariif caalim iyo coroole waayeel xigta iyo xigaalo wuxuu ka sariigan iyo wuxuu caadimiyo jira idan walbadaa xushoodkii marka wuxuu sariigan xataa inuu dantiisii sheegto mar badan ka xushoonaya sida cumaan iyo kheyrkii oo kale walbadaau afdheerow wey iyo carab dheeridu iyo hadalxumadu min aljafaa'i qallafsanaanta iyo kakanaanta bay ka mid tahay iyo akhlaaq xumaday ka mid tahay wاljafaau fi الnaari jafuhuna naartu galhaya yani ahluljafaa dadkii afka xumaa ee afka adkaa een xishoon jirin ahlu naar wey ruuxii xishoon jiray ahluiimaan wey ahluiimaanna waa ahlu janna marku waa kuu dhan yahay xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki qال xadaثna xmاad بن سلمة عan بn caqiil ibn caqiil magacihe ibn caqiil baa layidhi ninka wuxuu ahaa cuqayl ibn khaalid ibn caqiil ibn caqiil waa soo marteen waa cabdullahi bn maxamed ibn caqiil ibn abi aalib ninkii saduuq xasan xadiidka aho cabdullahi ibn maxamed eh, eh, wuxuu ahaa ibn caqiil ibn abi aalib nin saduuqa wey cala aqali taqdiir can muxamed ibn cali min alxanafiya waa taabici jayla waa cali caruurtiisu wey can abiihi aabihi oo cali wax ka waranhaya qaala wuxuu yidhi cali kana nabiy nabi maxamed wuxuu ahaa dakhma ara'si nin madax weyn madaxweynidu waxay keentaa in badan lagu tilmaamaa caqli deganaasho fahmo baa lagu tilmaamaa ayib indha waaweyn indhawaaweyn indhawaaweynna qurux wey idaa mashaa nabigu markuu socdo takafa dhulkuu goosan jira takaf u aruxoo lugta kor u qaado haddaad siriigsato oo dhulka cagaar u ka dhacda berdhab u socoto waxaada ka kac wey waa inaad si ruux xaya lugta qaado haddana dhigto ayib hadaa wataqafu haddaad cirka lug kusoo dhufato ood meeshaad ku istaagaysid meel ka horeysa ka soo bilowda raadka aad kasoo bilowdo ama dhulkaad masaxdo waa lagaa socod fiican yahay ayib hadduu kibir kuu geyna kaba daran ayib takafa'a dhulkuu goysan jiray ama horey u socon jiray kaanama aad mooda nebigu yamshii inuu ku socdo markaad meel fanaayso ciribtaad way soo bii araad ku istaagi araad ku mad meel anayso cirib ku istaagi mayso markaad meel sara faranayso ama aad daadegayso faraad ku istaagi marka sucudku waa in la godo waa jamcu saciid midin goday mise midin kor rab ah, wey sheekha aniga ma xarakaynhaye waa jamcu saciid waana meesha murtafica ah haddii la yidhahda markuu ka degaandegay meel hoose ruuxu markuu degaandegay cirbu dhigta faraha ma dhigto ee markaad meelkaba furayso ayaad faraha ku istaagi marka saas nabigu faruhu ku istaagi jiro cagka si miisaamanku dhigi jir dhulkana waa ka qaadi jira waida iltafata markuu meel eegaya ama milicsan iltafata jamiican sii wada jir ah isagoo dhan baa qaabili jiray inaad eh, adoo sii sosaa gaardaymo oo inta qoorta wareejiso aad wareejiso waxaa wya xooguu khifa iyo daysh ayaa ku jira waa in ilahi laga magangalo baabu ida lam tastaxyi fasnac maa shita wuxuu baab yahay haddaadan xishoonayni waxaad unta samee xadaثana aadam ibnu iyaas alcasqalaani xadaثana shucba aadam waxaan u malayn inta aanu soo marayna shucba baa uu sheekh ahaa aadam oo sheekh kale daba taagan inayna soo maran haddaan soo marayna naadir buu ah can mansuur qaala samictu rabciy bn xiraaj iqة taabiciyun jaliil yuxadiثu can abi mascuud albadri yani abu cuqbat bn camr albadri qaala الnabiyu ina mima adraka ina mima kii waxaa ka mid a yani xikmadii iyo murtidii waxaa ka mid ah adraka annaasu dadku ay soo haleeleen ama ay soo gaadheen min kalaami nubuwati اluula nubuwadii hore iyo ambiyadii hore xikmadahoodii waxyaabaha ka midka dadku soo gaareen waxaa ka mid ah idaa lam tastaxyi haddaadan xisoonaynin fasnac samee maa shita ama waa tahdiid ayib ama waxaa weeyaan waxaanu dhahnaa ha samaynin ah. ayb ama waa nahyi ama waa tahdiid baan leenahay labada macno wayna ku soo xushoodku waa loo bahany waa laga maarmaan waa shay asaasi ah diintana ku dhisan tahay ina likulli shayin khulqa aw ina likulli diinin khulqa wa khuluq اlislaami alxayaa diin kasta akhlaaq iyo usluub iyo anshax lagu yaqaanay lahayd shareecada iyo muslimiintu waxay ku tilmaaman yihin waxaa ka mida ah xushoodka in wax xun laga xushoodo xumaanta layska qabto oosan kaa noqonin kaanuu laa yatanahawna can munkarin facaluuh aysan kaa noqonin baab اladabi cadhada buu baab yahay cadhada ayuu baab yahay xadaثana ismaaciil ibn abi cayaaش miyaa dhahnaa ibn abi weys war dhamaada wey qaala xadaثanii maaliku ibn cabdiلlah ibn anas maalik ibn anas abu cabdilah kunyadiisa abu cabdilahi axmed ibn xambal iyo shaafici iyo maalik ba saddexdooda waxa la yah abu cabdilah isku kunyo wey bukhaarina ku dara de waama joogna asaguna afar kaga dhig ayib can ibni shahaab الzuhri can saciid musayib can abi hurayrata ana rasuul اllahi qaal laysa الshadiidu ninka shadiidka laysa ma ahana ashadiidu bisurca ashadiid bimacna alqawiy qawigu ma aha bisurca ninka legdinta badan ee dadka legda surca fucala waa yani waa mubaalaqa wey ninka ruux kastoo isgalaanba dhulka dhighaya n weligii dhinaciisa dhulka la dhigin qawi ma aha nin xoog badanna ma aha muruqan kuusan iyo raggaad laynaysa xoog badni ma aha xoog badnida waxaa wey ninka shaydanka iska celi een la marin ayib ee markastaa loo tartaan xanaaqaynin durba sanka taagayn een kullaani oo ruux la hadla baan sololayn shadiida ah. inama shadiid ninka qawiga waxaa weeye diinta ilaahay ku adag alladii yamliku nafsahu waa ninka naftiisa hanahaya cinda alghadabi marka cara timaado markuu xanaaq iyo qoonsi iyo isku dhac yimaado ninka dul qaadanaya wاlkaadimina alhayda wاlcaafina can الnaas ninkaasaa xoog badanoo shadiida fi diin اllah ayb laakiin in jim la tago muqaal la dhiso ood kuskuusato taa ma aha ma aha shadiidnimo oo waxaa weeye <laughs> in ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa marka lagu khaldamana aad kululaato marka adu lagugu khaldamana ad dul qaadato oo caradaada aad xasilato ayb xadaana axmed ibnu yunis qaala xadaana abu shihaab cabdurabi baa loo yaqaanaa ibnu naafic saduuqun yahay can yunis can ilxasan albasri man huwa warku waa dhan yahay yunis ibn cubayd albasri warkiisu waa cadyah inta badan aabihii wax ka wariya ninka asaga ah ee xasanna riwaaya badan kuma laha waa ka duwan yahay wuuna ka daba qasureeya isagu yunuska wuxuu galahayaa meesha shihaab buu tagahaya meesha abu shihaab kor buu tagaa marka badan an asan albasri can ibni cumara qaala maa min jarcatin ibn cumar wuxuu ku leeyahay kabasho ma jirto maa min jarcatin kabasho ma jirto acdam ka weyn cinda allahi ilaa agtiisa ajra xagga ajarka kabasho iyo wax la laqoo la dhunjiyo dib loo celiyo oo jidinka la mariyo ka ajir badan ma jiro min jarcati kaydin kabasho cara ah caada marka kuqabato halka wa kusoo istaagahaya inaad mataqwada hadasho ood dagaalamto ood firfirkiciso ood xoguu nafsaad doonaysaa waad celin waad ku celin taa macna waxaa weeye cadhadadii baad liqday waad ceshatay cadhadaa marka aad dib u celisay shay marka dibnahaada mara xalaal iyo xaaraanba shay dibnahaada maro ood celiso oo ka ajir badan arrintaa ayadaa ma jiraan wey min jarcati kaydin cadho ka bashadeed kadamaha cabdun adoon u qariyey carag uu cadhooday oo lagu xadgudba asaga fii daati wey laa ma aha fii diin illaah haddii diinta meel lagaga dhaco maxaarimta rabbiga la dilaaciyo lagu istaago ma laga hadlaayo marka adiga lafahadayo shaksiyan wax lagaa sheego wey laguga xadgudbo hadaa hu haddaad dulqaadato ajirka kuu qoran waa wenya maxaa u qarisay miya cabsata maya ma ninka xoogo abaal buu kugu leeyahay maya wuxuu u qariyey kadam ahaa ibtiqaa'a ah, wajhi ilahay dartii baad u daysa ninka asaga waad ka aargoosan kartaa waad ka adag tahay bangaani baad dhigi kartaa iyo meel ka daran gacan baad kaga shaqayn kartaa waad ka tol badan tahay waad ka xoog badan tahay laakiin intaad fiirsaa tiri kan yarkaa kugu dhimanin ilahay dartii iskaga cafi waarkiisaba ilah baa subxaana taasa laga hadlaayo laakiin midaa tabar weyda adugu oo aduga gabanayso taa maaha hawsha laga hadlaayo ayb baabu maa yaquulu idaa qadiba wuxuu baab yar wuxuu odhan lama ku xanaaqo haddii ad cawdato maxaad odhan xadaثana cali bn cabdillahi اlmadini abulxasan qaala xadaثana abu usama xamaad qaala samictu alacmash sulaymaan yaquulu xadaثana cadi bnu haabit alansaari an sulaym bn sura saxaabiyin jaliil qaala saxaabiga wuxuu ihi istabba waxaa caraatamay ama caytamay rajulaani cinda الnabiy laba nin baa nabig xalkiisa ku caraatamay fajacala axaduhum midkoodba wuxuu guda galoo bilaabay yaqdib inuu aad u caranayo gubtay wuu kululaaday wayaxmaru uu gududanayo ama casaanayo weji wejigiis fanadara ilayhi nabiyu nabiga eegay ninkii fiiriyey faqaala wuxuu nabigu inii anugu haddaan nabi maxamed ah la aclamu waxaan ogahay kelimatan weedh iyo odhaha baan ogahay low qaalaha hadduu odhan lahaa la dahaba haada canhu waxaan baa ka tegi laha waxaan saaran iyo kulkan iyo baresharkan ku kacsan iyo cadhadan baa ka tegi lahay maxay tahy kelimadu acuudu billahi min ashayطaan arajiim hayaan baa waxaan ufufaya maogta shidaalka shayaan baa shubhay aaabiga marka hawsha maa saxaabada istaago damca inuu nink u sheegay faqaama rajulun nin baa istaagay saxaabada ka mida ilaa dalika arajul ilaa daaka rajul ninkii buu aaday xaggiisii buu aaday faqaala wuxuu yidhi tadri ma ogtahay nin cadhaysan maa qaala nebigu wuxuu yidhi oo nebi maxamed wuxu yidhi ma socotaa maya wuxuu yidhi qul waxaad tiradaa acuudu billahi min ashaytaan arajiim saa dhibuu nabigu ku yidhi saasaa kuu fiican dhalanyadan baa kaa degeyse faqaala arajul ninku wuxu yidhi xanaaqsan ila shaytaan baa saaran am majnuunun turaani bu warma inaan waalan lahayd moysaabaniyo ma waxaad filaysaa inaan waalan lahay waa miyir qaba war naga tag war ama waalow ama miir qabe waa khayra shaydhaanka iska naar haddii lagu kari wayo ataa salli cala nabi lagu yihado soo taagnaas mushkila maaha haddii lagu xusuusiyo ilaahay dikrigiisa xus ayib saas waana soo mara xadidka taqadama xadaثna cabdالlahi bn cuثmaan yani shaydaanka layska naara haddaad taagnayd waa la fadhiistaa ayib haddaad hadlaysa waa la aamusaa ayib xadiis dacfi ku jirna weysu xataa sheega almuhim xaaladdii aad ku sugnayd wax ka bedel xogow waxaa kaa degaya culayska xadaثana cabdullahi bn cuثmaan ibnu jabala iqat xaafid qراءة أkhris buuna ku warinaya yani calى sheekh wey alى sheekh qراءaة calى sheekh can abi xamزة الsukri mxamed بn maymuun min aimati waxaa weyaan culamada aimadooda min amat muslimiin nin caabid ah suni ah mutamasik biطariqati slf oo xataa uu yidhi cbdullah mubaarak ninka loo yaqaano abuxasan asukari jamaacatun waxda in aad u qiimo badan bu ah maxamed nuuman ba loo yaqan magaciisa abu asukari buu caan ku yahay can ilacmash can ibni haabitin ibnu haabitka waa ku mahad cadiyi hadda soo marisa w ninka cadiy haddayna marayn ariiq hore on fiir hore smaa soo maray can ilacmash can cadiy ibni haabitin cadiyga laftirkiisi wey can sulaymaan ibni surad qaala kuntu jaalisan maca الnabiy nabi maxamed baan la fadhiyey warajulaani yastabaani laba ne caytamhaya faaxadumaa midkood ixmara waxaa isbedelo guduutay ama casaaday wejhu wejigiis waintafakad waxaa afufumtay ama buuxsantay awdaaju xawlmiridihiis daladii xawlmirid baa buuxsamay ruux boocana buuxsamahaya labada cid baa kacay dhiig baa buuxin shaydaanna waa afuuf waintafakad waxaa afuufantay weeye awdaajuhu faqaala الnabiyu inii la aclamu kalima low qaalaha ladahaba canhu ma yajid wuxuu helaayo wuxuu dareemayo yaa ka tegi laha faqaaluu lahu saxaaba waxay ku dhhen ninka xanaaqsanaa ina الnabiya qaal tacawad biاllahi min الshayطaan الrajiim nabigu wuxuu ku yidhi nin yahow ilaahay ka magangal shaydaanka ku saaran qaala wuxu uhi hal bii min junuun ma wax waa alle aan u qabaa maankaygii miirkaygu waa dhammaystiranaya niyo ordan yeelo ayib war madaa diinta mas-uulka kaaga bilaaba war shaydaanka iska naar war bismi illahi raxmaan raxiim war joog madaa diinta lagu soo diray oo diinku si xun naga dhaqaa markaasoo kale in beerka laga xanshado fiican leh laakiin howlo badan baa diidahay dadku mogtahay dad baan la karayn oo waanada aan lagu karayn ayib wayn ka sheekay ninkii yaraaye tabarta yaraaye magac ilahay ku dhaartay ninkii diinta cayan u gacan qaadahay sode kama sheekayn ayib waagii dambaa nin weyn caysaday oo laga reebay ayib go-aan bay u baahanta baash waa go-aan hawsha go-aan wey wahalbii ma igu sugan yahayba aniga haddaan ahay min jiro wax waalia baab yaskutu idaa adaba buhaari wuxuu ku yidhi haddii aad cadhooto iska aamuso iska ha hadlin iska dhegeyso ruux dareeye shibka dheh haddaad hadasho wuu kuu jawaabi adna waad u jawaabi laba goor saddex goor markaad isku celisaan gacan baa bilaaba waliba khaasatan afrikaanka ama geeska afrika dad ku nool dadka waxaa arki maanta dhow murmahayaan isku dhaqan maayo laakiin kuwan iyagu maanka fudud haasatan soomaalidoo kale khaasatan laba eraad isla dhaafaan gacanta ka soo horaysa qole haddaynu dhex joogno markay isku xanaaqaan say umur mahayaan u murmahayaan ilaa ay madaxa saaraan oo ay feeraha isku dhaftaan isku gacan qaadi mahayaan dadaan la yaabay wey soomaaligu laakiin laba kelimad markaad isla dhaaftaan gacanta kugu taal dadan kaaga horeynasa kaaga horeynay hadhowna saacada ma dagaalamka ror kasi cararhaya hawlaheedni wey ayib salaamaad nasal lah salama alcaafiya xadaثna msdd بن msrhd qal xadaثna cabdالwaحid بن زiyaad qala xadaثna leyt ibn abi sulaymin qala xadaثanii طاawuس ibn kaysan alyamani can ibni cabaasin qaal qala rasuul الlah callimuu ummadda diinta bara wayasiru fududeeya qaabka xataad u baraysaan iyo gudbinta xataa iyo ruuxii muslimka wax loo fududeey callimuu haddana ummadda wax bara iyo awlaad iyo ahalkaba wayasiru fududeeya ثaلaaثa maraad oo nabig ku celceliye waidaa hadabta haddaad cadhato soo ma aha faskut iska aamo haddaad carooto oo xanaaqdo shib iska de faskud yani maratayn aw alaaan xadiidku waxaan ku maray laba boqol afartan iyo shan baynu ku maray isagoo bisanadin aakhar biariiqin aakhar baab axbib xabiibaka hunama hawshan waa hawl la yaqaano weeye oo ah axbib jeclow baa lxabiibaka kaad jeceshahay hawnama aasha jeclow bimacnaa wax soo reebo wey waxay dhahan waxay dhahdeen ruuxaad jeclaan aashaa baa la jeclaadaa kaad naceed la culoobina aashaabaa la nacaa bimacna waa maxay waxaa la soo reebtaa ruuxa boqolkiiba boqol lama jeclaado boqolkiiba boqol markaa isku dhacayna lama culoobo waxay salafku dhihi jireen waxaad soo reebtaa qayb hadhow haddii heshiiska uu ku suurta galo meel hadhow dhexdhexaado haddii ninka ay noqdaan isku timaada niyahoga hebel waagi wal xagudubto waa taraaraxday hebelow waan isku dhacayn laakiin anaa ku dhaamay wax soo reebo wey ruuxa dad jeclaan wax soo reebo waxaa laga yaabaa mar dhow inaad ku dhacdan oo kala dhimataan ruuxa marka aad israacisay eed qalbigaadi niyadaada siisay eed boqolkiiba boqol aad jeclaatay hadhow hadaad colaad noqotaan oad col isu noqotan kama hargeysa naftaa kaa raacaysa wuuna ku dulaysanaya kii aad marka la colowday eed si xun oo la ha dhow inuu xabiibkaa noqdaa laga yaaba haddee nin aad inaad ku kalax tagtay aad si xun u cilowdeen ood weliba adu antaraatod boqolkiibawax kastoo isticmaali karta isticmaashay hadhow sawdku noqon waxaa kugu adkaa ninkan aad wejiga siiso beeshiisa ninkaa waxaa ku samayn jirtay saa ku samayn jirtay idan marka weligaaba lama wasad baa la rabaa ayib tiibuu bukhaari ka hadlaya xadaana cabdullah cabdullah waa kuma ibnu saalix kaatibiley qaala xadaana marwan ibnu mucaawiyata alfasaari xadaثna mxamed بn cubayd alkindi maqbul can abihi aabihi oo ah cubayd alkindi asaguna maqbuul kala wey laakiin xadiidka waa lagu mutaabiciyey wiilkii aabihiiba qaala wuxuuna yidhi samictu caliyan baan maqlay ibn abi aalib oo yaquulu kula libn alkawa waynu soo mara ibn alkawa wixii loogu bixiyey magacan waynu soo maray cabdullah ibn abi awfa waa loo yaqaanaa magaciisa ibn alkawa hal tadri ma og tahay cali baa ku odhanayaa ninka asaga maa qaala alأwal abwaanka hore wuxuu yidhi war ina kawow ma la socotaa abwaanka hore wuxuu yidhi war muxuu yidhi axbib xabiibaka hawnan ma ruuxaad jecesha yani xabiibaka bimacnaa maxbuubaka jeclow ruuxaad jeclanaysa hawnan maa si fudud u jeclow aashaa jeclow wey casaa waxaa laga yaaba an yakuuna inuu noqdo yowman maa bakiibaka inaad necabto maalin maalmaha ka mida waxaa laga yaaba inuu saaxiibkaa noqdoba widaay iyo rafiiq dhaba inuu kuu noqdo inaad gacal noqotaan in la xidado gabadeed dhex marto in la kala guursado maa degdegi tartiib wax soo reebo wa eh, necbow ama nac baqiidaka maqbuuqda ninka eh, aad nacayso hawna ma asna akhafa ma aysara ma si fudud sida u fudud aashaawey casaa an yakuuna inuu noqdaa laga yaabaa xabiibaka midaad jeceshahay yowman maa maalin maalmaha ka mida ah. idan xikmada ninkaa hore u yidhi waa xikmo wanaagsan wey ninkaad la coloobi haku kalax tegin ninkaad la saaxiibi ee jeclaan haysraacsiinin suur wanaagsan maaha dhacdhacaad baabu laa yakun bukduka talafan wuxuu baab yahay nacaybkaadu iyo colaadaysan noqonin talafan geeriy ay noqonin meel geeriha istaagin wey xadaanaa yani talafan halagaysan noqonin wey xadaanaa saciid ibn alxakam ibn abi maryam qaala akhbarana muxamed ibn jacfar ibn abi kasiir alansaari iqat xaafid qaala xadaanaa zayd ibn aslam alcadawi iqa can abiihi oo aabihi oda aslam alcadawi mawla cumar can cumar bni khaaabin qaal laa yakun yuusan noqonin nin yahow waa laguga talinhayaaye xubuka jacaylkaada aad ruuxa jeclaan kalafan istilid israacsiin kalafku waa ruuxaad muulaca ku tahay eed ku manman tahay ee saacad uusan kaa maqnaan karin hebel awe ha laga keeno la'aantii maba joogi kartidba waa mushkilataas ruuxaan mawqif lahayn baa noqon ruuxaasaa ku idan jecelka ruuxa jeclaan xuduud ha yeesho kalafan yuusan noqonin israacsiin ama nafkaqaad walaa bukduka nacaybkaada iyo naca ruuxa nacaysa noqonin talafan geeriyuusan tegin ruuxa aad yaan loo kala dhimanna wey faqultu waxaa idhi bu ihi kayfa daag see ku dhacaysaa ruuxaa jeclaanaha aadasu raacsiinin baa tiri kaa la culoobina kaa dhimashaha hawshaa gaadhsiini isqabatii cumarow misaal bici misaal xayaysii qaala wuxuu idhi idaa axbabta markaad taan ka hadlay waxa weye diidanahay en kuleeyahy laa yakun xubuka kalafan aan kuley waxaa weeye idaa axbabta markaad jeclaato kalifta waxaad ku mashaqayn ruuxa jacaylkiisii kalafa asabiyi ilmuusu wax jeclaado idan wuxuu jeclaa ninka laga kar maanta dhi bambiiraha la keeno kubaddaydii ka imaan dhaqaaqi maayo wuxuu mar arkay ama jeclaaday cid ka kari karta lama arko aad u nafdicin ayib wa abqadta markaad wax koosato ama dhibsatana axbabta waxaad la jeclaan lisaaxibika ninka saaxiibka ahaa ee colka ku ahaa atalafa inuu dhintaba hawsha ha gaadhin meel dhexdhexaada wax soo reeba aarkaas waa aarkii kitaabkii adab almufrad soo wadnay u dambeeyey ilaahay subxaana wa tacaala sheekhay alifay oo qoray khayr ha ka siiyo miisaankiisa xasanaadkana maalinka qiyam ugu daro waqad facal in sha allahu tacala ummad badan baa ka faa'idaysatay qadiiman wa xadiian masale labaadeen baraarujina waxaa weeye waxaynu soo maray in kitaabkan adabka ah uu la dheer yahay cala saxiixayn an boqoloo xadiiu marfuuca markaynu halkaa tilmaamayna waxaana waxaa ku jirta an boqoloo xadiid laysat fi saxiixayn walaa fii hayrihima lafdiga walaa fii hayrihima waa sabq lisan khadaw yaa lagu kadsoomi an boqol oo xadiioo marfuuca oon fi saxiixayn ku jirin baa adab ku jirtaan u ama fii hayrihima hadal raacay masalada saddexaad waxaa weeye waxaynu soo maray boqol xadiis oo bayna aharin mawquufin wa maqtuucin wa bayna xadiiin marfuuc baynu soo maray oo sheekhu daciifiyey oo inagu aynu nidhi waa xasan ama waa saxiix nusaan aan haysta mujalladka koobaad lixdan xadiis baynu kusoo sheegnay tan hadda meelkii dambeyna afartan boqol wey maantan intaa dul maro infafiiriye lakin waxaa dhici karta inay ka badnaayeen ama ah, wax ka bado waa macquul boqol xadiid baynu tilmaanay in sheekhu raxmatullahi calayhi uu daciifiyey ama taxsiiniyey inaguna aan saxiixinay ama ama aan taxsiininay taana waxay u noqonaysaa ijtihaadka sheekh raxmatullah calayh oo ku dhisnaa haaliban kitaabka shekhu markuu xukumayay sanadka yuu markaa eegayay haaliban waxaa laga yaba inuusan mutaabacaad kale iyo duruq kale u fiirinin oo bixasabi sanad sheekhu uu xukumo taa macnada maaha in anagu sheekh ka aqoon badan nahay cusru min cushaarihi ma gaadhno raxmat ullahi calayhi laakiin qaabku asagoo wax ku waday iyo qaabka inagu aan marray baa kala duwano waxaan isku dayeyna inagu inaan shawaahid iyo duruq iyo mutaabacad wax kale xadiidka aan u helno maadaama bukhaari uu ku qoray fii kitaabihi xagganu u ictimaaday marka waa faa'iido u baahan in la sheego ayib talabaad raggiina ka faa'iidaystay kitaabka iyo ummadda muslimiinta ka faa'iidaysanba waa inay imaamka qore u duceeyaan oon la noqonin abaalaawayaal jasaariin man sanaca ilaykum macruufan hee fakaafi'uu in loo duceeyaan awoodnaa ninka wax ka sadaqayn ninka u ducayn intuba waa furan tahay istikfaar hadda u weydiinaya subxana wa tacaala ta ii soo raacda kitaabkaas wixii aan jabinay ama aan ku joogsannay aan ku khaldannay ilaahay rasuulkiisu beri ka yihiin naftaydi shaytaan bayna ka ahaatay ruuxii muslima ah ee khaladku arkana waa sixi karaa laakinii acuudu biاllahi subxaanaه wa tacala min shayطaanin mariid wa mutakalifin caniid yatatabac calaya fihi اlcataraat wa yuxsi calaya fiihi alfalakaat kitaabku wuxuu u baahan yahay sharx dhib badanna waa kala kulannay sharx waafi ah oo kitaabka axaadiista sharxaya maana helin kitaabka u roon waa kitaabka uu leeyahay aljaylaani fadl ilahi samid loo yaqaano waana sharax aad u tabar daran wey sharxa kale soo raaca waa sharxa uu leeyahay asheekh maxamed xuseen alcawaashiya ardaygii sheekh albaani sharxana waa sharxasna mukhil oo qaasir ah oo inta saxiixa bas ah ka hadlahay boqolka xadiid ee noo ka soo hadalay ma sharxahay wixii daciif aad soo marteen ama aahaar daciifa aad soo marteen ma sharxahay kitaabkuna sheekhii qoray suu u qoray in loo akhriyo ayuu ku fiican yahay sanadan wa matnan erayihii la sharxo wixii markaa duruq loo baari karaa ama wax laga saxi karana laga saxo waxaan dardaarmaynaa kitaabka adabka ah maadaamuu kitaab khayr badan yahay in ummadda loo akhriyo laga faa'iidaysto la muraajaceeyo macnaha ku jira ee wanaagsan ee shareecada akhlaaqdeeda adaabteeda ka mida lagu dhaqmo camaliyanna loo fuliyo oy muuqato nadariyan maadaama la maray mushkilada asaasigana haysata dadana muslimiin waxaa weyaan shaygii nadariga ah een barannay baynan ku dhaqmayn oon la dhaqan gelinayn maadaama kitaabka xaafid xajar u ammaanay uu leeyahay wa kitaabu aladabi fiihi wa fiihi fawaa'id kaiira ama wahuwa kaiiru اfaa'ida uu leeyahay oo alimaam cabdiraxmaan yaxya almucalim u ammaanay alxaafid axmed shaakir u ammaanay sheekh albani u ammaanay muddada kitaabka aynu soo wadnay waa lixdan beri oo go-an wey lixdan maalmood kitaabka lixdan cashir buu ku dhammaaday bishii koowaad ee sanadkan baan soo bilownay labaatan iyo labadeed caawana waa bishii lixaad ayaa labaatan iyo toddoba ah talabaatan iyo sideed ayib bil kasta waxaynu ka akrin jirnay labayo toban cashir shan bilood buu kusoo urursanaya shan bilood oo bil kasta labayo toban cashira labayo toban lagu dhuftay shan waa lixdan maalmood haddaa la yidhaahdo habeenna isniinaa beryahan dambe jiray jamcana waa soo baxay waxaanu leenahay habeenno u baaqayna waa jiray usbuuciy u baaqayna waa jiray celcelis waxaa weeye lixdan beri taa ku dhamaaday lixdan bilood ee lixdan maalmood buu ku dhamaad waa lixdan cashir ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka khayrkiisa hana waafajiyo wixii khada ah ee anagu ku khaldana hanoo dhaafo sheekhi lahaana ilahay subxaana wa tacaala iyo abaal ka siiyo idinku rabbi idinku anfaco hada bilahi atawfiiq akhiiran waxaa ku xigi doona kitaabkan jaamic tirmidi oo in allahu tacaala ahaan doona alaado arbaciyo khamiis habeenka jamcaha muwaطau maalik baynu akhrin doonaa in allahu tacala wabilahi tawfiq